وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى كلمدنا عاوة hadduu ilaahay yidhaahdo waxay ku saabsan tahay daraaso ama dul istaag shakhsiyad cadiim ah oo maaragtay min axadi saxaaba min axadi saxaabati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii nin ka mida oo aad iyo aad taarikhdiisa cadiim ay u ahayd insha allahu tacaala yaanu yar dul istaagayna khaasatan iyadoo saxaabatu rasuulilaahi oo dhan ba aad badnaayeen haddana asaga wuxuu ka sii xag jiraa wuxuu ka mid ahaa maaragtay raggii rasuulka alayh salaatu wasalam min khudaami nabiyi calayhi salaatu wasalaam ragga rasuulka u khidmayn jiray buu ka ilaa rasuulku ka geeriyoodo raggii khidmayn jira ee maaratay maaratay khaaska ayuu ahaa ikhwatii fi la daraaseeya saxaabatu rasuulilah siiradooda iyo salafkii hore saalixiinta ah cadiima ayay leeyihin waxaa ka mid a taariikhdooda akhrid iyo noloshooda sida ahayd tasdaadu bisababiha maxabat maxaba iyo kalgacayl iyo jacaylkooda ayaa kuu ziyaadahaya fawaaidda daraasada saxaabada taariikhdooda la akriyo jacaylkoodaa kuu ziyaadahay waxaa kale oo faa'iidadeeda aad ka heli kartaa oo maarata laga helayaa daraasadeeda yasdaadu biha aliimaan iimaankana wuu ku kobcaa iimaankaada haddaad ka yar shakidi waxaa weeyaan waxyaabaha kobciya waxaa ka mid a inaad dadkii saalixiintaha ah oo saxaabatu rasuulilahi iyo nebi maxamed oo ugu horreeyeen taariikhdooda aad dib u akhrid iimaankaadu wuu maaratay dib buu usoo karaanyo maarata usoo kacahayaa iimaanka ayaa ku ziyaada waxaa laga faa'iidaystaa daraasada saxaabada akhlaaq fara badan iyo habdhaqankooda markaad aragta waxaa weeyaan saamayn badan bay kugu yeelanayaan iyo taiir badan bay kugu yeelanayaan maxaa yeelay ninba meel ayuu aad ugu dadaali jiray maadaama cibaadadu ay fara badanta ninba meel ninbaa sadaqada aad iyo aad ugu ficnaa ninbaa salaatuleylka ninbaa qur-aan akhriska ninbaa jihaadka iyo futuuxaadka ninba meel ninba muslimiinta iyo walbahaarkooda iyo walwalkooda maarata ninba had iyo jeer inuu dadka muslimiinta wax u qabto jeclaa ninba meelba markay ahayn marka runtii daraasood la daraaseeyo siirada saxaabada fawaaida u qiimo badan bay waxaa kaloo fawaaidda laga qaadan ka mida naqlu addiin ama naqlu lislaam bisura saxiixa yani islaamka lasoo naqliyo sawir saxiixa lagasoo laga dhigo laga soo naqliyo ayay ku barhayaan bimacnaa islaamkii saxiix ahaa ayay kuu soo qadima markaa taarikhdooda akhriday habkay u dhaqmi jireen wax qabasha iyo wax mugdiga ah kuma jirin islaam nadiifa ah, oona dabamar ku jirin iyo laqdabo iyo xasadnimo ayna ku jirin oo aad iyo aad u macaan baad ku arkaysaa waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya xayaatadooda iyo teenna markaas berberigta inaannu aad u kala fognaay baad garan saa darteed baa nasriga saan u kala helaynaa iyagii innagana saasaan u kala fognay waxyaabo fara badan baa laga daraayaa laga qaadanaya saxaabiga caawa in sha tabaaraka wa tacaala aanu taariikhdiisa halkan yaridun istaagi doon waa saxaabi la yihahdo rabiicat bnu abu firas alaslami saxaabiga jaliilka oo raggii khaadimiinta rasuulka u ahaan ahaa taariikh cadiim ayuu leehay kutubo fara badan baa qorhayaan rabiicat bnu kacab ibnu malik ibnu miyacmur abu firas alaslami almadani radi allahu tacaala canhu ayaa la yihahdaa rabiicat ibnu kacab ibnu maalik ibnu yacmur abu firaas alslami almadani radi allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabiga jaliilka wuxuu ka mid ahaa eh, ree ansaar dadkii ree madiina ree ansaar buu ka mid ahaa saxaabiga jaliilka wuxuu ka mid ahaa min asxaabi sufa ayuu ka mid ahaa saxaabadii fuqarada ahaa ee toddobaatanka masaajidka rasuulka deganaayeen buu ka mid ahaa yowma min alayaam saxaabiga say soo naqlinayaan kutubo fara badan maraajicda wax ka qorta waxaa ka mida ragga ugu horeeya axaadiistiisa horta waxaa soo saara arbacu sunanka imaamu tirmidi ibnu maaja abu daawuud iyo nasaa-i intuba way soo saaraan waxaa kaloo soo saara alimaamu muslimna asna xadiidka macruufkeed garanaysaan asaluka muraafaqataka biljanna imaam muslim baa asna warinaya xadiidkaas iyo arbacu sunanka way warinaya imaam bukhaari saxiixiisa kuma soo saaro kagama wariy wuuu kaga wariya kitaabkiisa aladab mufrad layihahdo ayuu kaga wariya isaga kitaabkaas kusoo saara laakiin saxiixiisa waxba kagama warin waxaa kaloo maaratay saxaabiga jaliilka axaadiistiisa wariya alimaam axmed raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa musnadkaa asna wuu kusoo saara axaadiistiisa waxaa kaloo axaadiistiisa wariya saxaabiga jaliilka alimaam abu yacla almuusili alciraaqi kitaabkiisa musnadkaasna uu ka wariyaa oo maaratay uu ka soo naqliya axaadiistiisa uu soo wariya marka rag fara badan baa axaadiidiisa saxaabiga jaliilka kutubo fara badan ku qoran yihiin xagga taariikhda dad badan baa wax ka qoray waxaa ka mida ah kitaabka eh, maarata alxaafid ibn cabdilbar abu yuusuf ibn cabdilbar raxmatullaahi caley almaliki almaqribi alandolusi kitaabkiisa la yidhaahdo alisticaab bimacrifati saxaaba uu ku soo naqlinaya taarikhdiisu kaga sheekaynaya kadalika alimaam alxaafid ibn xajar alasqalaani raxmat ullaahi caley sideed boqol konton iyo lawadii alimaam maarata ibn cabdilbara afar boqol iyo lixdan iyo saddexdii buu dhintay labadu asna alisaaba yuu kusoo naqlinaya maarata ibn xajar kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi saxaaba asna waxaa weeyaan taariikhdiisu kaga hadlaa waxaa kaloo asna ka hadla alimaam ibnu maarata ibnu kaiir kitaabkiisa albidaaya wanihaaya raxmat ullaahi caley ibnu kaiira toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afartii ayuu asna dhintay raxmatullaahi calayhim liljaamic axmed bin xambal musnadkiisuu kusoo saaraya laba boqol afartan iyo kowgii axmed bin xambal la dhintay abu yacla almuusili asna laba boqol iyo sagaashan iyo xoogaa meelahaas asna hijriga ahaa culimadaasoo dhan alimaam almizzi kitaabkiisa tahdiib ulkamaal bimacrifati rijaal maarata asxaabu sita asna taarikhdiisu kaga hadlaa usdulqaaba maarata bimacrifati saxaaba taariikhdooda ibnu ahiir isna wuu kaga hadlaa kadalika waxaa weeyaan macrifatu saxaaba abu nucaym isna wuu kaga hadlaa ninka la yidhaahdo khaliifat ibnu khiyaad kitaab m khaliifat ibnu khiyaad maahayn ninka la ibnu sacad kitaabkiisa abaqaadka laba boqol iyo maaratay labaatan iyo xoogaa ayuu ahaa asna ayuu dhintay isna uu kaga hadlaa culimo fara badan baa ka hadlaysa ibnu xajar tahdiibu tahdiibka isna wuu ku soo naqlinaya saxaabiga jaliilka wuxuu leeyahay asxaabu sufo dadkii fuqarada ayuu ahaa ee masaajidka rasuulka degana yowm min alayaam buu istaagayo qofka caaqilka ee waxgaradka ee had iyo jeer tallaabadu qaada way u xisaabanta tallaabo adduun iyo aakhiraba uu faa'iide uu ku keenayo ama naftiisa ama ummadda iyuu ku xisaabtamaa rabiicatu maaragtay ibnu kacab alaslami isagoo asxaabu sifada toddobaatankii ka mid aha yowm min alayaam buu yuu isla hadlay wuxuu yidhi rabiicow xoolo badanoo caazib buu ahaa reer iyo waxba ma lahayn xoolo aad sadaqaysatay ma hayse dadkii mar hore saabiqiintaas soo islaamayna ma tihid oo mawaaqifta soo marayna ma tihid miskiinkan faqiirkaa tahy jihaad loo kaca mooyaane wax kalood hayse ma jirto reer iyo carruur aad ku mashquulaysa male hanti kuu joogto ood ku mashquulaysa male waxba ma hayse faqiirkaa meesha joogaad saabiqiintii dadkii mar hore soo islaamay maarata hijrada lahaana maad ahayn xaggeed ka hormartaa seed naftaada u hormarisaa aakhiro leene saxaabatu rasuul had jeer waxay ku fikiri jireen hima alcaaliya waxa la adduunyada nin kastaba intuu ilaahay oga talagalay wuu heli laakiin meesha aan nin kasta helayna waa jannada wey rabiica keligii buu fikiray taad wax ka qabataabu raggii kaa hormaray oo abubakar iyo hebel iyo hebel saabiqiinta ee muhaajiriinta ee waxyaabo fara badan soo maray sayd kula gaari kartaabu wuxuu soo wado wuxuu ikiray wuuu warwareegaba wuxuu ku soo khulaaseeyey meel kale ood ku gaari karti ma jirto sadaqaad la bixi kartina ma haysi waxba ma haysi waxaad ku gaari kartaa un intaad nooshahay inaad rasuulka u khidmayso rasuulka inaad khaadim u noqoto laylan wa nahaaranba inaan rasuulka u khidmayaan go-aan ku si aan bal calaalaqal haddaana wada gaadhin aan bal meeshaan joog horey oga dhaqaaqo go-aankaasaan qaatay bu inaan rasuulka calayh salaatu wasalaam khaadimiintiisaan ku darmado codsi soo qadintay markuu go qaatay buu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi rasuul allow waxaan rabaa inaan kuu khidmeeyo idan dadka shaqaalahaadee kuu khidmeeyo anas bin maalig iyo kayrkooda inaad igu darti baan kaa rabaa buui oon kuu nabigeenana alayh salaau wasalaam saaib اkhuluq bu wa inaka la calaa khuluqin caiim famarxaba bika buu soo dhawow buu ku yihi ku daray idan wuxuu ka min khudaami nabiyi alayh salaau wasalam waa manzilo cadiima wey inaad nabi maxamed u khidmaysa wax nin kasta maaratu heli kara ma wax ilaahay subxaana wa tacala waafajis min allahi subxaana wa tacala iyo tawfiiq weeyaan rabiica sidii buu yahay khaadimiinta rasuulka ayuu ku darmaday weliba wuxuu ahaa kuwa aad iyo aad dadaala ayuu sida imaam axmed waxaanu soo naqlin doonaa insha allahu tacaala axaadiistan laga wariyey labada maaragtay laba kitaabba ugu waasacsan oo aad oga sheekaysa waa imaam axmed kitaabkiisa musnadka oo xadiidkiisa uu kaga warinhayo iyo abu yacla almusli kadalik kitaabkiisa musnadka labaduba markaa si fiican bay oo tafsiila ayay u warinhayaan xadiidkiisa iyo mawaaqiftiisa saddex mawqafoo saddex waqfa oo cadiim ah, oo mawaaqif cajiiba ah runtii cibar fara iyo duruus ku jirto ayuu saxaabigaa muujiyey khaadim markuu u noqday waxaan sameeyey markaa asagii baa warramaya sida axmed bin xambal musnadkiisa ku soo saaray wuxuu yidhi kuntu akhdumu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam kuntu akhdumu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam nahaarii ajmac maalinkaygii oo dhan rasuulkaan ayaa u khidmayn jiray rasuulkaan u khidmayn jiray ilaa heer hata ilaa cishaha uu ka tukadaan la socon jiray cishaha markuu tukado gurigiisa u dheelmado oon aniga masaajidka aan ku soo hadho masaajidkuna hadda waa meesha degankoodii asxaabu sufa iyo ay deganaayeen yaan haddana waxaan dhihi buui waxaan isdhihi naftayda waxaan dhihi lacalla an taxdua lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xaaja waxaa laga yaabaa rabiicow adoo meesha meesha asxaabu sufa degan oo fadhiya waana habeen rasuulka inay dan asagoo gurigiisa jooga inay dan iyo wax soo gashaa dhici karta oo mas iyo wax u baahdo oo inay biyo iyo loo diyaariyo u baahdaa dhici kartaan dhihi markii baan kici buui albaabkiisaan tegi markaa baabka rasuulka calayh salaatu wasalaam halkaasaan fadhiisan buui famaa azaalu asmac marka halkaasaan fadhii buui waxaan maqli bu caawo markuu rasuulku isrogaba maarata tasbiixdu tasbiixsan yaan maqli jiray famaa azaalu asmac rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu leh wa bixamdihi ayuu dhihi jiray markuu isrogahaya subxaana allahi wabiamdi iridkaan la fadhiya ima ogu rasuulku iridku caawo dhan fadhiha waa intaasoo rasuulku soo baxo oo laga yaabo dan soo gasho marka kabahan usii hagaajiyo oo wax usii hagaajiyo markaasaan ka maqli jiray uhi subxaana allahi wabixamdihi asagoo le xataa amulla ilaa aan ka oo fa arjica aan iska aan markaan arko inuusan rasuulku soo baxaynin oon daalo saan u fadhiyo ayaan iska noqon jira oo baan ku noqon jiray ama mahe eh, maba noqon jirine aw taklibanii caynaaya ama indhahayga iga qaalib noqdo aan hurdo ay qabato oon meeshii ku hurdoodo fa arqud aan seexdaba iridka baan seexan iridka rasuulkaan seexan bu sidaas saxaabatu rasuulilah iridkaan seexan bu halkaasaan jiifi ilaa marka uu rasuulku ka soo tooso soo baxo toosiyo war rabiica ka kac yidhahd iridkaan jiifaawi oon seexan innagana waxaa weya maanta sidee wax lagu bartaa qaabkee wax lagu baranhayaa halkaasaan fadhihi jiray bu saasaan ugu khidmayn jiray bu rasuulka calayh isalaatu wasalaam nin baari ayuu ahaa faa'iidadiisina insha allahu tabaaraka wa tacaala adduunka uu ku hele aakhirana waxaan u rajaynaynaa inaa ilaahay subxaana wa tacaala shafaacada rasuulka ilahi u aqbal sidaasaan u ahaa buui ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida iyuu rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi rabiicow salnii ucdik wax i weydiisa waan ku siin buu yidhi buui sida axmed bin xamuud sanadkiisu warinaya wax i weydiiso waan ku siinayaae wax i weydiiso wuxuu riwaayaadka kale uu ku darahayaa markuu arka dadaalkayga iyo saan ugu khidmaynhayo iyo inaan xuquuq maarata aan ku leh aan aad maarata nin u jajaban aan ahay oo rasuulka jacaylkiisa maxabadiisa iyo khidmadiisa aan aad u dadaalahay markuu arkay y wuxuu ihi u salni salni ucdika wax waan ku siina yuu ihi buu yidhi rabiicatu binu labada riwaayadooda soo aroortay markuu saa yidhi buu yidhi riwaayadda axmed binu wuxuu leehay waxaan ku idhi rasuul allow andur fii amrii xaaladdaydaan dib u fiirinhayaae kadibna anaa go'aan kuu keenhayaae isug baan idhi buu riwaayaadka qaarkoodna amhilnii yaa rasuulallah rasuul allow time isii wakti aan dib isugu noqdo isii oo cidhiidh ha igaga dhigin bal aan dib u soo fikira amhilnii riwaayaadka qaarkoodna wuxuu yidhi andur fii amrii amarkaygii iyo xaaladdaydaan dib isugu noqon hayaa oon fiirin hayaa uma ukhbirhu kadaalika markaa kadib baan kuu soo sheegi sidaasaan ku idhi buui fiiri deganaanshahiisa saxaabiga jaliilka nabi maxamed markuu su-aasha weydiiyey isla markiiba jawaab lama soo boodin inuu dib int u nodo uu dib xaaladiisa u daraasay inta baahi iyo inta xaalad uu maarata u baahan yahay inuu dib u noqdo dib baan isugu noqday bu fafakartu waan fikiray fii nafsii meel cidla intaan fadhiista khayrkiisa hadda muusa aadiyey dadkoodii fafakartu fii nafsii naftaydii baan dib u daraaseeyo oon u fikiray bu waxaa ii soo baxday buu idhi faqiir baan ahay xoolaan u baahanahay bu caazib baan ahayoo guur baan u baahanahay intaasoo wax naf iyo maaragtay abeeca bini aadamka ilaahay ku abuurayo meelaha rasuulku dadka u dirahayo mas laga dhigahayo waan u baahnahay in meel jagal liidii waan u baahnahay waxaan u baahnahay bu aakhiraan u baahan wixii oo dhan albaabada igu soo furmay bu teed weydiisataa war guur baa tirahda ii guuri war xoole isii miyaa tidhaahda meel jaga iidhi miyaa tidhaahda ag maxaad rasul wixii o dhan ba baahay waan fikiray waan fikiray markii dambe aan idhi haa yaa baad haysataa baan idhi maanta yayna naftu kula boodin maanta haddaad toogta la gafti meesha jaaniskaa lagu siiyey dib dambe u alflixi mayse baan idhi markaasaa muxuu yidhi si fiican oo la fiirsaday buu shiishkayga muxuu sameeyey naftiisii buu la hadlaya markaa naftiisiibuu wuxuu leeyahay sida xadiidka uu warinhayo waxaan ku idhi buu idhi ina addunyaa munqadicatun wazaa'ila baan idhi bui rabiicow guur iyo haddaa hadda u kacda halii guuriye iyo xoola la siiye iyo jaga ha lai dhiibi iyo ina adunyaa munqadicatun wazaaila baa way go'i doontaa wayna kaa zuuli miyay baaqi noqon waa maya hadda haddii lagu guuriyo caruur yeelata oo jaga lagu dhibo oo xoolo lagu siiyo ama adaa ka tegi ama iyadiibaa baabi'iba naftiisi ula hadlaya keligii wa khitaabahaya ina adunyaa munqadicatun wazaaila ayaa idhi buui waina lii fiiha risqa naftiisi u khudbaynaya risqi baa ilaahay iigu talagalay oo adduunkan risqi baan ku lehay baa idhi waina lii fiiha risqan sayakfiinii risqi igu filan baan ku lehay baan idhi adduunyada wayatiinii laabuddana wuu iiban baa idhi risqigaas risqi baan adduunyada intaan noolahay rabbulcaalamiin risqi buu ii qoray iguna fillaan doono iguna filan buu alla ii qoray laabudda meel kastoon tagana kii ii yimaada weeyaan risqigaa ilaahay ii qoray meeshuu doono alla soo marin karaa gaal iyo muslim cidduu doono igu soo dhiibi idan risqigaana waan heli wuuna igu filaan intaan adduunka ku noolahay waan heli baa idhi marka tii adduunya la dhihi jira iska dhig baa mar haddee risqigaada ilaahay qoray oo meel kastoo tagtiba uu ku soo haleelayo inaad hadda maanta ku warwareegsay adduunyahii waxaas ma jirta wuxuu yidhi waxaan idhi buui fikirkaada kor u qaad alhima alcaaliya markaasaan idhi bu idhi as'alu rasuul baa idhi as'alu rasuul allahi allahu calayh wasalam liaakhiratii aakhiradaydaan rasuulka weydiisanaya jaaniska maanta soo maray rasuulka aakhiraan weydiisanaya adduunya naf ma way iga tegaysaa waan ka tegi meel cidlaa marka iyadoo tumamaan ama ka dhaqaaqa iga tegaysaa marka as'alu rasuulallaahi sal allahu calayh wasalam liaakhirati baan idhi maxaa yeelay weli naftiisii ula sii hadlaya limaada rasuulka aakhira u weydiisanaya fainahu min allaahi bilmanzil baan idhi alle xaggiisuu darajo ku leh alladii manzilkaasoo huwa bihi uu rasuulku ku darajo yuu cindallaahi ku leh saa darteed maanta janis weeyaan yaa idhi buu idhi ayib sidii markaan idhi markii baan waxaan sameeyey marka baan u imid bu rasuulka calayh isalaatu wasalaam rasuulkii markaan u imid ayaa maalin maalmaha ka midu igu soo noqday rasuulkaa igu soo noqday oo ii yimid buui markaasuu rasuulku wuxuu igu yidhi maa qulta yaa maa facalta yaa rabiica hawshii maxaad samaysay leelan waan soo fikir baad i tiri isug baad tiri maxaad war haysaa igu soo celiyey buui warkii markuu igu soo celiyey rasuulku yaan anna markaa la fiirsado waxaa idhi rasuul allow waan soo fikiray faqultu yaa rasuul allah as'aluka waa riwaayadda axmed bin xambal warinayo as'aluka an tashfaca lii ilaa rabbik an tashfaca lii ilaa rabbik rabbigaa inaad iga shafeeca dalabti baan ku weydiisanayaa oo fa yuctiqanii min annaar naartu iga xoreeyaa ku weydiisanaya hima alcaaliya allahu akbar inaha lahima alcaaliya waxaan ku weydiisanayaa inaad rabbiga inaad rabbigay iga shafa rabbiga iga shafeeco qaad oo uu naarta iga xoreeyo riwaayadda kale saxiix muslimna as'aluka muraafaqataka fi ljanna waa isku mid bay noqonaya macaanidooda oo jannadaan rafiiq kuula noqon markay tahay waa hadda cidqu min annaar weeyaana qofkii naarta laga xoreeyin baa rasuulka jannada muraafaqa kula noqonaya tanna axmed bin xambal waxaa weeye rabbigaa waxaad ii weydiisaa inuu maaratay maaratay uu naarta iga xoreeyo oo kuwa naarta laga xoreeyo iga daro kuwaasaan ku weydiisanayama darajadaasa ilaah subxaana wa tacaala ku siiye asaluka an tashfaca lii ilaa rabbika fayuctiqanii min annaar himadaa cajiibku la yimi rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu kaba filayna buu ninka la waa ka rasuulka jawaabta u jawaabay markaasuu rasuulku wuxuu ku yihi war man amaraka bi haada yaa rabiica hawshan yaa ku soo amray ku yidhi halkan kuu soo dooray inaad tiraahdi janno iyo wax anba gacanba iigu jirinba iyo dulkaa inaad aadi waa tae cidda kuusoo arintan kuusoo ururisay oo fikradan kuu keentay man amaraka bi ya rabiica uu ku yidhi rabiicow ku amray rabiica jawaabtiisa fiiri bikulli anaatin deganaansho buuxda iyo maarata geesinimo iyo argagax ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku idhi rasuulka faqult waxaan ku idhi laa waladii bacaaka bilxaq rabbiga xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartee maa amaranii bihi axadun wax axadoo arintaa tale iga siiye ma jirtaan ku idhigu ilaa huwa aladii bacaaka bilxaq maa amaranii bihi axadun maa idhigu walaakinaka waxaa igu dhaliyey lamaa qulta lii markaad ii tiri salnii ucdika markaad ii tiri oo wa kunta aduguna aad ahaatay min allaahi bilmanzil darajana alladii manzilkaaso maaragtay anta fiihi aad ku sugan tahayna aan ogaa sidaasaa igu dhalisa inaad adiguna ilaahay agtiisa darajo ku leedahay adigana aad igu tiri wax i weydiiso hawshaasaa igu dhalisamaa idhi kadib baa wuxuu yidhi fa nadartu fii amri xaalkaygii baan rasuul alloo fiirfiiriyey awdaacdaydaan fiirfiiriyey wixii baahidaydaan fiirfiiriyey adduun iyo aakhiro iyo meelo badan ba inaanu baahnay waxaan ogaaday marka adduunyadu inay munqadicta inay iska tegayso iska baaba'ayso ayaan ogaaday oo iska zuulayso waxaan ogaaday inuu ilaahay subxaana wa tacaala risqiga adduunyada uu qoray in igu filanna u iga siin laabudda risqigeena u imanhayo saa darteed baa waxaan goostay as'aluka yaan ku weydi marka waxaan goostay inaan ku weydiisto liaakhirati aakhiradayda inaad ilaahay iga shafeeca dalabti inaan ku weydiistaan goostay cid kaleo igu dhalisa ma jirtee aniga unbaa markaa saa ku fikira markaasaa rabiica wuxuu leeyahay fasamata rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama awiila muddo dheer buu rasuulka aamusnaa uusa jawaab bixinin shib yidhi meel adag buu ninkan absaday meel adag buu absadayoo naarta in laga xoreeyo inaad ilaahay i weydiisa baan rabaabu meel fog buu aaday innaga maanta nin madaxweyneha hadduu intii qof loo yeedho ma waddankan haddaan joogno madaxweynihiisa waaga markuu beryu uu ninkii booliiska ama meelihii ninka ka agdhawaad ciddii ka agdhaweyd waraaqi wadaan in lagu keeno albaabka lagugu soo garaac madaxweynaha ku raba oo imanhayo wuxuu ninka garasid yahaado maanta ha igu yimaada meeshii shirka lagu shirhayay si khaasaaneed baan u rabaa Oh, hebel ma maqasheen waa u qarxday meel baa u qarx madaxweynihii baa waraaq soo diray uniyo hana iloobin dardaaranka halka lagu sii wato war madaxweynaha janis haddaad wax weydiiso war wax weydiiso xoolo badan weydiiso janis ka faa'iidayso hebelkaa ka faa'iidayso waxaa laga yaabaa hal qof oo yidhahda inaan la arag waniyo hadduu ilaahay usolasiiyo u tagto madaxweynaha waniyo muslim dadkan aad madaxda ka tahay gaal muslimba niyo cadaalad u sameeyo ee dhibkaa iyo dhibkaasa jiree dadka wax u qabo qof saa ku dhaha inayna jirin baa laga yaaba nin kasta bu yidhah war jaanis ka faa'idayso iyo wixii la midka rabiica laakiin wuxuu yidhi sidaasaan u doortay buui markaasaa rasuulka aamusay fasamata rasuululahi sal allahu calayh wasalam awiila abbaar buu aamusay muddo dheer buu rasuulku shib yidhi mowqif adag haddee rasuulkaba gacantiisa ku jirin wey oo aad iyo aad u adag hadee jannadii inaad ilaahay naarta iga xoreeyo ilaahay ii weydiin markaasaa rabiica wuxuu yidhi uma qaala lii rasuulku wuxuu yidhi saadiqulmasduuqna u aha aadna wuu u deeq badnaa saxaabadiisana wuu jeclaa inii faacilun buui yaa rabiica arrinkaa waan samaynhayaa ee faacinni calaa nafsika bikatrati sujuud bu saasay ku ti waan samayn buu arrin bacda mudda markuu aamusna yuu yidhi inii faacilun yaa rabiica faacinni calaa nafsika bikatrati sujuud adiguna waan samayn arrinkaasoo ilaahay baan shafaaco kuu weydin oo inta tabartaydiiyo karaankayga waan dadaali adiguna iigu kaalmee inaad sujuudda badisa farad maaha wax laga hadlay waa salaadihii sunnadaa wey salaatuleylkii salaatuduxadii iyo maarata watarkii wixii o dhan sunnooyinka ahaa inaad badisid adigana igu dadaal inii faacilu ya rabiica faacinii calaa nafsika bikasrati sujuud buu ku yidhi sidaasuu rasuulka calayh salaatu wasalaam yuu rabiica u codsaday arrintaa waa arrin cajiiba wey ikhwati fi bal saxaabiga jaliilka faqiirka meeshuu qabsada fiiri ahima alcaaliya sidee uu u qabsanay wakayfa laa nabi maxamed baa tarbiyeeyey oo ku tarbiyeeyey him alcaali ismac qowla nabiy calayh salaatu wasalaam xadiidkii kale ee abu maarata cabdilaahi maarata alxaakim abu cabdilaahi alxaakim kitaabkiisa musnadka ku soo saarayo ee culimo badanna soo dhoweeyeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nin reebaadiyu martiyey tarbiyada wuxuu rasuulku ku tarbiyeyn jiray saxaabada him alcaali dhumuuxoodu inuu sarreeyo si sare ay u fakiraanoo meelo hoose ayna fiirin nin caraabi ayuu soo martiyey caraabigii baa rasuulka si fiican u dhoweeyey markuu si fiican loo soo dhoweeyey rasuulka oo uu marti sooray ayaa rasuulkaasna deeqsibu ahaaya raxiimna wuu ahaa ra'oofna wuu ahaa yaa wuxuu ku yidhi waxay weydiisuu caraabiyo si fiican baad ii soo wuxuun i weydiisuu ku yidhi reebaadiyahadi waa iska maskax fudud yihiin himi dheerra male dadka libaaxiyiinta waa dadka magaalada jooga waxba deeqayn rinka caraabiga si wax kale looga sugaayo awr aan ku guuro iyo hal ri reerku ii maalaan baan rabaa intaas war wixii dhannaa ee maya wuu ku celiya rasulka war waxay weydiiso awr aan reerku igu guuro iyo ri aan maalo bes hataa ari muusa hal ri buu hal ri ah. oo wuxuu aan carruurta ii maalaan iyo awr aan carruurta ku rarto intaasaan kaa rabaa oo aan ku guuro mar saddexaad buu rasuulku ku celiy intiiba haddana isla ku soo celiy hal ri hal riti baan ku weydiisanayaa himadiisa ma yara ninkaas rasuulka markaasuu arkay caraabiga suu yahay wuxuu rasuulku ku yidhi awa cajazta an takuuna mila cajuuzi bani sraa'iil war haweeneyda reer banu israa'iil waa yeelkeed himadeed hata kahort inaad keento miyaad miyaad kari weyday islaam waa yeeloo reer banu israiil meeshay qabsatay buu ma keeni kari weyday nin yahow rati maxaa ku ag wax weyn maad qabsat awaa cajaysta an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil iyuu ku yidhi halkay qabteen o rasuul allow wamaa cajuuzu banu israa'iil jaanis bifaa'ida had iyo jeer waxay jeclaan jireen inuu reer baadiye u yimaado oo rasuulka su'aalo weydiiyo markaasay dhaheen wamaa cajuuzu banu israiil ya rasuul reer banu israiil cajuuzadood maxay ahayd akhbaarteeda markiiba rasuulku sheegay calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi reer banu israa'iil ayaa nebiyulaahi muusa ka soo raray masar halkaa iyo baytulmaqdis markay u guurayeen ayay waddadii ka dhumeen tihi baa ku dhacay way dhumeen waddadii bay ka dhumeen waa la raadiyey waddadii hadhcad iyadoo tahay la waayey nag markaasuu culimmadoodii iyo waayeeladoodiibu isugu yeedhay war waan dhunsannahay oo waxba weyne waddadii maxaa talaa waxaa layidhi annagaa naqaana muuse nabiyulaahi muuse annagaa garanayna waxaa nugu dhacay waanu ballan furay ballan baanu ka baxnay cuqubo weeyaan waxaana haysata oo ballantaan ka baxnay maxay tahay nebiyulaahi yuusuf ayaa wuxuu dardaarmay markuu dhimanhay wuxuu yidhi reer banu israa'iilow haddaad ka guurtaan masar markii asagii la xabaal uu dhimanhay haddaad masar ka guurtaan oo baytulmaqdis u noqotaan qabrigayga qoda oo iqaada maydkayga iqaada iyo lafahayga qaada maaratay meesha baytulmaqdiska aad u kacdeen iisii qaada halka igu soo xabaala ballantaasu naga qaaday idan ballantii waan ka baxnay waan iskaga soo tagnay dhe wahaa naxnu aanu geedigana idan ballantii baan ka baxnay cuqbadaasa nagu dhacday saa baa tiiji noogu dhacay su-aal buu weydiiyo nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi war yaa garanaya nabiyullaahi yuusuf qabrigiisa yaa garan maanta yaa garanhayu markaas waxay dhaheen ma jooga ahad reer banu oo garanaya ilaa cajuuza waa yeel ah oo goobtaa fadhida besaa garanaysaan intaanada kale wa garana ree bens lama hayo oo ajuuzada iyo waayeelka islaanta waayeelka igu yeedhi waa loo yeedhay nabiyulaahi muusa kuu yeedhayaan oo wuxuu rabaa inaad nabiyulaahi yuusuf qabrigiisa aad tus waa meeshaa meeshay qabsanaysa markaa tii laa ma tusinayd ilaa shardi baan ku xidhayaa inuu shardiga ii oofiye mooyaane shardigu muxuu yahay muraafaqatahu fi ljanna baan rabaabe inuu ii ballan qaado jannada inaan kula saaxiibo inaan rafiiqiisa fi ljanna aan noqdo ha ii ballanqaadiy tir haddii kale ma tusinaayo bal meesha xidigay qabsatay caraabigiina dhulku qabsaday soo ma kala fogo aad bay u kala fog yihiin labadooda islaanta hawaayeelka waxay tihi ma sheegayo ilaa nabiyulaahi muusa uu ii ballanqaado inaan noqdo muraafaqatahu fi ljanna inaan noqdo nabiyulaahi muusa arrintii buu ka warwareegay addi masaga janna gacanta ku haysta arrintii buu ka warwareegay war hawsda hawshaas war waa adagtahay hawshaas bal ku noqdo haddana wax kale ina qabsa ma jirtay tir annada inaan kula raiio oon kula galo markaa annada gelaysa hadde annadan ilahay bas nabilahi muuse markii arrintii adkaatay wahyi rabbaaniya markiiba ku soo daay rabbibaa u wayooday sida xadiidka naskiisa in allaha awxaa ilaa muusa oo maxaa la yidhi acdi macri cahdahabal ballanteeda siibal u ofi awfi cahdahabali ballanteeda u sheeg inay jannada ay rafiiq kugula noqoto u ofi halkiiba bal u fiirsa rabbulcaalamiin baa aqbalay meeshii qabsatay rabucaalamiin baa ka aqbalay nabilahi muse markaasu igu yeedha war waxay rabtana waa la siiyey jannadaad rafiiqayga ku noqon waa garanti mar haddiiba alla u ballanqaaday iyo rasuulkiisa la yidhi maarata alla yidhi u oofi idan inay ridooda laga walbahaar qabo inay naar ku dhacdan laga walbahaar qabo garanti bays kaas waxaasa garanti layihahda imise sana kontaragta haysta toban sana maxay sheegi naartii o dhan baaba laga xoreeyo nabiy muuse jannada la gelaysa kontaragtiga iyo garantiga ugu muhiimsan wey marka halkaas beeri waa meeshu markaa rasuulku le markaasoo nabiyulahi muuse markuu u yeelay iyuu yidhi haye kaalena tus had soo dalabaadkaada kumaana ofin kaalena tus way soo kaxaysa meel buxayroo bad oo biyooo fadhiya iyay dulkeenta waxay tihi biyahan ha laga dhameeyo meesha biyihii baa laga dhameeyey biyihii meesha maxaa la yihahda biyaha meesha markii laga qaada ya waa la dhuraa adigana waa la habaa haye adigana waa la habaa waa la dhuraa ayaad waa la dhuraa almuhim waa la fahmay marka sooma ama ha habo ama ha dhuro waa isku mid wey waa almuhim biyaha laga dhameeye meesha wey in biyihii laga wada dhamo biyihii baa weelal la soo qaatay oo meeshii baa laga guray biyihiio waa la dhameeyey markaasi waxay tihi ha la meesha markii saa loo dilaaciyeyba oo la qodayba nabiyullaahi yuusuf baa loogu tegey maydkiisi iyo lafihiisi baa loogu tegey saadii u saareenba waddadii baa u kala dilaacdayba waddadii arki la lafihiisii la soo saarayba ubataa wadadiiba baytmaqdis usii socota alkaa wadadii gelaysa ay kari la'aayeenba halkii bay ka tageen marka nebiylaahi maxamed calayh salaatu wasalaam ninkii caraabiga markuu awr iyo ri weydiistay oo ku celi war waay weydiisa ma ri iyo waxaan ku weydiisana awra ku guur war ku noqo saddex jeer markuu yidhi wuxuu yidhi aw cajazta an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil cajuuzada reer bani israiil meesha qabsatay oo kale miyaad ka cajistay maxaa kugu dhacay hataa ishaara la siiye ninkii bal fiirsa ma fahmin hataa intaaso dhan aw ajazta wax lala yaabahay maaha himalcaaliya rasuulka ku tarbiyey calayh isalaatu wasalaam sidaasbuu ku yidhi mowqifkaasmrtmuuji markaasuu rasuulkana uu yidhi inii faacilun yaa rabiica faacinnii calaa nafsika bikarat sujuud ayib mowqif cajiiba wey mowqifkaas nantaqil ilaa mowqif aani mowqif labaad baan u gudbaynaa oo rabiica uu lahaa radia allahu tacaala can alimaamu abu yacla almusli intaa waxay ahayd riwaayaddii axmed bin xambal uu soo saaray ahayd kitaabkiisa musnadka abu yacla almusili kitaabkiisa musnadka wuxuu asna ku soo saarayaa rabiica xadiidkiisa oo qisada qiso kale ay ku jirta rabiica wuxuu yidhi rasuulkaan u khidmayn jira halkaasaan joogi jira saasaan marka habeeniyo maalinba khidmadiisa weyse u keen xagga lasa duulaanka u baxoo dhan raaci dhinac kasta markaasaa maalin maalmaha ka mida waa lasla soo dhaaf mawqifkii labaad haddana rasuulka maalinka dambe wuxuu yidhi intuu ii yimid yuu yidhi yaa rabiica alaa tatasawaj war miyaadan guursanayniyo caazib baa tahay meeshan baadu taagantahay miyaada guursann reer maadyeelata yuu yidhi buui rasuulkaa ii soo bandhigo alaa tatazawaj buu yidhi buui markaasaa waxaa idhi buui rasuulka calayhi isalaatu wasalam yaa rasuul allah maa uxibu an yushqilanii can khidmatika shay marra buu yidhi ama ma jeceli khidmadaada iyo u shaqayntaada inay cid iga mashquulisa ma rabo oo haddaan reer yeesho reerkii iyo caruur iyo zawjadii iyo wixii xuquuq baa ligu yeelan idan khidmadaadii baan ka mashquuli maa uxibu an yushqilanii maarata can khidmatika shay khidmadaada wax iga mashquuliya ma rabo inuu shay iga mashquuliya ma rabo sidaasuu ugu jawaabay ayib rabiica waa ku kala tageen rasuulka calayh isalaatu wasalaam markay kala tageen ayaa waxaa dhacday haddana marka rabiica waa boodaya markaasuu haddana wuxuu yidhi dib u fikiray war rabiica see alla ku yidhi bu jaanis ku soo maray oo rasuulkaaba ku yidhi maaad guursantiye uniga xaggee wax kaa maray markaasaan idhi bu laa ujiiban mar dambe haddii rasuulka igu soo celiya jawaabtaas waxaa weeyaan waan jawaab fiican baan ka bixi maa iigu jaanis baa iga dhuma hadu mar damba igu soo celi waan markaasuu wuxuu haddana yidhi oo soo rabiicow sooma ogid rasuulka ilaahay huwa aclamu maaragtay bika maarata min nafs naftaada rasuulka kaaga xogogaalsan waxaanaad sheeganaysa iyo khidmada maarata ka mashquuli iyo kankanta aad ku leedahay rasuulka miise ogeyn asagoo haddana saa og buu ku yidhi maad guursati idan huwa adraa binafsika aana isaga naftaada kaaga xogogaalsan idan markaas jaanis dambe haddii ugu soo noqdo wal iga dhumahayo meeshii baan iska fadhiisay iska joogay khidmadii baan waday maalinka dambe haddana igu soo noqday markaasa wuxuu yidhi warabica alaa tatasawaj wanima maad guursati ama miyaad guursanayni guur miyaad guursanayni yaa haddana iidhi buui markaasaan waxaan markaasaa jawaabti yaa idhi buui aleelaha waata oo riwaayadii horaaba wuxuu ahaa waxaan ku idhi u ihi maa uxibu an yushqilanii can khidmatika shayun wamaa cindii maa ucطi almara in laga mashquuliyo khidmadaadana ma rabo qofka dumarkeed leeda ma guursataa sheegaysaan waxaan siiya maba hayaba idan ma meel ku dhiban baa idhi bu marka ma hayo waxna ma hayo in laga kaa mashquuliyana ma ogeli markaa kadib baan idhi bu ihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam aclamu bimaa cindii minii baan idhi bu rasuulka iga xoog ogaalsan waxa aan ahay anugu iyo saana hayo waxaan u baahno dhan isaga iga xoogaansan wamaca daalika rasuulkuna saasuu yidhi markaasuu rasuulku yadcuunii rasuulka saa ii og baa wuxuu igu yeedhayaa ila taswiiji inaan guursado lain dacaanii waaka marka uu leeh lain dacaanii hadduu ii yeedho marka mar dambe hadduu rasuulku ii yeedho haadihi lmara mar labaad hadduu rasuulku igu soo noqdo la ujiibannahu jawaab maarata rasmiga ah, oo mawqiceeda dhacdaan bixinhayaa baan idhi bui sidii baan iskaga jooga maalinka dambe yaa ilaahay subxaana wa tacala dan rasuul ka hadliyey markaasa wuxuu yidhi yaa rabiica alaa tatasawaj war miyaada guursanaynin niyo markaasaa yidhi hadda jaaniski weeyaan faqultu yaa rasuul allah waman yuzawijnii rasuul allow yaaba ii guurinba horta waatay cidda wax igu aaminiba yaa ii guurin horta ninkan saboolka ee faqiirka ee asxaabu suufa masaajidkaba ku dheelmada waa ka ninka u guurin baa yidhi buuri waman yuzawijnii yaa ii guurinaya rasuul allow maa cindii maa ucdiya almar'a qofka dumarka aan waxaama siiya maba hayaba cid waxay gu aaminayna maba jirtaba ee maxaan guursama idhi ninka faqiirka ee labadiisa gobas weligiin ma maqashin hebel beerkiisa maxaa la yihahdaa ya beerkiisa beerkale lama xidhiidha maya beerkiisa beer uma wehliyaa la yihahda beerkiisa beer uma wehliya macnaheedu maxay tahay haye jacfar ya maada fahmin miya hebel beerkiisa beer uma wehliya haye ya waxa ma haysto marka maxaa beerkiisa beer uma weheliy beerkiisa kelo haysta miyaa markaa wax beerle beerkiisa kelo ka haysta waxba ma haysta wey marka rabiica wuxuu yidhi beerkayga beer ii weheliyaa male idan yaa wax igu aamini maxaanse siin buu ku yidhi maxaanse siin fiirsada rasuulka calayh isalaatu wasalaam raxiim buu haa ra'oof saxaabadiisana aad buu u kala ogaa mid kasta wuxuu u baahan yahay iyo meeshuu ku fiican yahay iyo siduu yahay daraasa camiiquu ku wadahay waa ka tegey jawaab kale usoo jawaabay wuxuu ku yidhi intuu u yimid yuu ku yidhi ya rabiica inaliq ilaa bani fulaan buu qoyska ree hebel la yidhaahdo ku tidhahdaa faqul lahum ina rasuula allahi sal allahu calayh ya'murukum wuxuu idin an tusawijuunii inaad ii guurisaan fataatakum gabadhiinna fulaanata la yidhaahdo qoyska ree hebela u tag waxaadna ku tidhaahdaa rasuulkii allah isoo diray wuxuuna amar idinku siinhayaa gabadhiinna heble weli waa la magac dhabay gabadhiina heblaayalyahay inaad i guurisaan arrin cajiiba wey hawl kale oo hor la wayaan oo rabee wuxuu yidhi culayska maxaa lii dhihi doonaa ma lii caydhin maxaa lii dhihi doonaa welwel wuxuu reer reer alloobaadoonan isgaranaynin ba gurigooda uun taguun waxaa laisoo amr waxaa lain amray rasuulka ay soo diray gabadhiina heblaaye ii guuriye waliyo maxaa kusaya gardarre badnida in la wixii tab ana ugu aadaan garan waayo markii dambe rasuulka alla soo kuma soo diray ku dhamaa idhi markaasaa yidhi inna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yamurakum wuxuu idin amrahayaa an tuzawijuunii maarata fataatakum gabadhiinna fulaanata inaad ii guurisaan ayaa maarata rasuulku saasuu idin soo amray saasaan ku idhi buui markaasu wuxuu yidhi saasuu rasuulku yidhi saa ku dhab uu idhi buui waan tegey buui faataytum waan u tegey geesinimadkiisa fiiri mar hadduu nebi maxamed hadalka soo yidhi saxaabadu ma dhexleexanayn hawshaa way adag tahay de rasuul allah ma idin raacdii maarata ma dadka laygu dartiye abubakr iyo cumar iyo may raacaani waxaas muse keen amarka rasuulka siduu yahay loo fulin faataytum keligay anoo socdaan u tegi ayagi faqultu waxaan ku idhi awaamirtii buu fulinhaya ina rasuul اllahi sal اllahu alayhi wasalama arsalanii rasuulka ilaahay baa isoo diray xaggee ilaykum idinka xaggiinna oo muxuu idinkuu soo diray lituzawijuunii inaad ii guurisaan fataatakum fulaanata gabadhin heblaaye layahay inaad ii guurisaan buu rasuulka ilaahay ii soo dirayoo saasuu idin amraya bal ufiirsada saxaabatu rasul su rasulka u tarbiyey nin ninkaada aan la garanaynin cid kusoo maaratay wax kula socdaan ujeedin keligaana ah bal warkaada cid kaleo xoojiso kula socota oroodo raadi reerkiina reer garas reer aslam wax ka keen odayaal gabadha doona midna mayna dhihin waxba mayna dhihin hal jawaabbay siiyeen markuu saa ku waxay ku dhaheen hal su-aal bay weydiiyeen fulaanata miya show midhaa gabdho kalay lahaayeen ma rasuulku magac dhabay gabadha heblaaye la yihahda rasuulku yidhi markaasaan idhi bu nacam heblaayu rasuulku sheegay gabadha ma yaqaan asagoo gabadh matu gaabanba matu dheerba ma quruxsantahay ma quruxsana miya ma garan rasuulka ilahi hadduu soo soo amray bas wey ha heblaaye weeyaan baa idhi bu fulaanata wey qaala nacam buu ku yidhi qaaluu jawaabta ma bixiya soo fikiraynaa bal hooyadeed baan la soo tashanay walaala way wiilal oo walaala yihiin oo basku yeedhayaay adeeraha jooga iyo heblaaya reer garas dhan saxaabigii muuse aabbihii gabadha dhalay ee suaahaa la weydiiye jawaabtu bixi waaka yaa jamaca iyo waaba qaaluu waxay dhaheen marxaban birasuulilahi horta rasuulkii ilahay bay ka soo dhowaynta soo asagu ma soo dirin marxaban birasuulilahi bay dhaheen soo dhowayn ayaa u rasuulka alle wa marxaban birasuulihi bay dhaheen dana waxaa dhowayn u rasuulku soo dirayna waa soo dhowaynaynaa hataa u fiirsada siay darajaadka u kala sinayeen marxaban birasuulilahi bay dhaheen asaga kabayna bilaabin awalan waxaan soo dhowaynay dhaben rasuulkii alle aan leenahay marxaban bi soo dhaweyn baa usugnaatay aaniyan waa marxaban birasuulihi rasuulkuu soo dirayna soo dhaweyn baa usugnaatay fazawajuunii way ii gureen barti baa loogu guuriye kaale baa waan ku siina lama dhihin fazawajuunii way ii guuriyeen intay dheheen rasuulka alla soo dhaweyn baa usugnaatay rasuulku soo dirayna soo dhaweyn baa usugnaatay fazawajuuni waa ii guuriyeen bui gabadhii bay ii loo nikaaxiye weliba wax la weydiiyeene male meher intaana sii maxaad samayn iyo midna lama dhig maxaa yeeley muhiimadooday garanhayaan dad garanhaya weeye diinta waxa looga baahan bay garanayeen intaa markay sameeyaan bui fazawijuuna i guuriyeen faataytu markaa rasuul allahi sal allah ala sl anoo faraxsan oo dhinacna naxsan buui oo le talow haddii laguu guuriy gabadh arrada ilaahay geen ma meeshii sufaad la aadiyo raggii fadhiyay miya xaggeed arrada ilaahay geen dhinacna waan faraxsanahay o leh waa gabadh baad soo heshay baan rasuulka ku soo noqday buui rasuulki faataytu rasuul lahi sal alahu alah wasalam rasuulka ayaan u imid faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allahi rasuulka ataytuka waan kuu imid min khayri ahli beyti guri tan dadka ugu khayr badan ehel guri le dadka ugu khayr badan gurigoodaan ka imid baan idhi nimankaasaad ii dirtay dadka dadka kuwa ugu khayr badan wey awalan sadaquunii horta waa i oo been baad sheegaysaa ibana dheh marka koobaad markaan u tegay oon warka u sheegay been baad sheegay warkaadii yaa adkaynaya imayna dhihin saddaquunii horta waa rumeeyeen oo beenaa laata dhihin aaniyan wazawajuunii wayna ii guuriyeen gabadhoodiina way i guuriyeenoo way ii meheriyeen laakiin rasuul allow dhib baa yimid famin ayna lii maa ucdii sadaaqii intaan meher gabadh lii meheriye bal meher xaggeenuu dooni baa idhi arlada ilaahay hawshan baa soo fakatay rasuul allah dadka way rumeeyeen oo hodankaygii runbay u qaateen wayna ii guuriyeen hadda kubaddi xaggaygii soo jirtaaye fa min ayna lii marka sadaq xaggeen sadaaq u doonaabaa idhi arrada ilahi inteen aadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu saa ku yidhi wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalam faqaala rasul lah sal allahu alay wasalam liburaydata alaslami nin kaleoo isku fami lahaayeen buraydat alaslami saxaabiga jaliilkaa ayuu rasuulku la hadlay yaa burayda ayuu ku yidhi buraydow orodow wuxuu yidhi ijmacuu lirabiica rabiica bin kacab u soo uruuriya reerkii intaad u kacdi reerkiinni aad odayga u ahay intaad u kacdi u soo uruuriya fii sadaaqihi wuxuu ka dhigto u soo uruuriya oo weliba u seexayinayo fii wasni nawaatin min dahabin laftimireed wax dhanoo dahaba u soo goobi reerka intaad u yeedhi ree aslamaha orada buraydow intaad u kacdi wax laftimireed dhan oo dahab ah oo ninkan gabadhi loo guuriye meher oo oga dhigo oradoo u doon buu ku yidhi u soo uruuriya oradoo halkiibaa wuxuu farxay oo fallaadha igu taagneed baa iga dabacday mar haddii reerkii la amray haddii culayska iga dulkacayo bureydaa taagiyo reerkii waa adeemi meeshii baa reerkii lasoo dhex maray waxay soo ururiyeen buu idhi way soo ururiyeen waxay soo ururiyeen laftimireed wax dhan oo meher facadownii waa isiiyeen asaga hataa isiiya male iyagaa u soo ururiya way u keeneen faataytuhum reerkii baan oola orday markiiba waa ninka markuu mehersantahay durbeyn u dhistu rabaa wuxuu yidhi marka faataytuhum waan u laftimareedkeed intii dhannaydoo dahabkeed baan farta ka saaray faqabiluuha way aqbaleen way qaateen way yar tahay kan bay ahayd iyo midna mayna dhin waatamaa idhi intan baa laii soo helay hadda waaka meherkii gabadha way iga qaateen buui haddana waa issoo ma jiirin meherkii iga fogo wuxuu yidhi dhismaan rabaa intaan dhisma u doonay weliimada xaggeen u doonan buui haddana rasuulkaan isku soo ma jiirin buui faataytu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam haddana faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allahi qad qabiluu way iga aqbaleen laftimireedkii maarata dahabka meherkii bay u qaateen fa ayna lii maa uwlimu waxaan ku weliba inteen ka heli welima haddana iisoo hadhae inteen welima u doontaa waan haddana idhi rasuulka faqaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam haddana rasuulka liburayda wuxuu ku yidhi ku noqday haddana wuxuu ku yidhi ijmacuu lirabiica binu kacab fii amani kabshin wan wax lagu soo godo lacagtii usoo uruuriya ordaya oo ninkan lacag usoo uruuriya biimkaanihi rabiica intuu tago inuu reerkoodii dhex maro heli karay laakiin mar hadde hogaankiisaba nabi maxamed waa haya asagoo ka talasi way kolba asagoo kusoo noqon meesha waa iga fuuqday fallaadhe tu kale igu dhegan iga fushitan haddan wuxuu yidhi la sadaaqi la qaaday xaggeen ka helfa min ayna lii maa uulimu waxaan welimeeyey inteen ka heli rasuulka ala salaat buraydu amray oo wuxuu yidhi ijmacuu lirabiica fii amani kabshin wan wax lagu soo gad kabshigu waa ariga madaxa madow kiisa weliba lab wey waxaan maarata lacagtii uu ku soo gato u soo uruuriya wuxuu yidhi fa jamacu fajamacuu waa ii soo uruuriyeenba haddana markaas wuxuu yidhi markay neefkii soo uruuriyeen oo ii keeneen lacagta neefkii lagu soo gadi lahaa bu rasuulku wuxuu ihi inaliq ilaa caaisha orodoo caaisha aad horta lacagtii bay ii keeneen wankii soo gaday markaasuu yidhi orodoo inaliq ilaa caaisha caaisha aad buu ii caaishana yay ahayd rasuulkii sawjadiisay ahayd wuxuu yidhi caaisha u kaco faltadfac ilayka ha ku siisu yidhi maa cindaha min ashaciir xoogaa qamandiga haysa agteeda gurigeeda yaalay ha ku soo siiso qamandigaana waa la riiqahayaayo rooti iyo khubsi baa laga dhig wankana waa la gawriciyo maraqii hilib baa laga dhig weliimadii maxay noqon marka rooti iyo maraq iyo khubsigaa la isku daray ayay noqonaysaa weliimadii rabiica saas weliimadiisa la rabaa in laga dhigo caaisho u tago faltadfac ilayka ha ku siiso maa cindaha min ashaciir shaciirta qamandi iyo head baa la yihahda baa la yihahda baasha waa ha ku siiso hayso faataytuha caaishaan u imid buui ma halkaasaa idhi rasuulkaa isoo diray wixii qabandiyood haysa isibaa idhi bu wixii qabandiyood isibaa idhi buui markaasaa caaisha radi allahu tacaala canha ayaa siisay markaa fadaafacat ilay intiiba wa siisay w markii haysay qabandiheed ba siisay fandalaqtu markaa markaa geesi baan ahay buui waan haystaa qabandiina waan haystaa oo riiqdo rooti maarata laga dhigi karo markaasa wuxuu fandalaqtu waan tegey bilkabshi iyo washaciiri baan la tegey wankii anoo jiidahaya shaciirtiina wata yaan gabadhi reerkoodii aaday oon la tegey reerkii markaan tegey faqaaluu waxay dhaheen reerkii ama ashaciiru fa naxnu nakfiika amaa qamandiga annagaa kaaga filaanayno annagaa riiqayno annagaa dubayna wa ama alkabshu famur asxaabaka asxaabtaada tolkaada falyadbaxuuha gowraceen adigana wanka ka soo shaqee reerahaadii daoola tegta ha soo gowraceen oo ha soo hagaajiyeen annagana waxaan samaynaynaa bay dhaheen bui qabandiga iyo bahasha maan riiqaynaa ayay dhaheen saasay u sheegeen halkii baa wuxuu idhi qabandigii baan u dhiibay anigana wuxuu ihi wankii baan la soo noqday bu wankii baan dib oola soo noqdayoo ree aslan baan u yeedho kaalay aa idhi bu war kaalay wanka gawraca meeshii waa wankii la gawracayo hilibkii baa la soo hagaajiye bu fa asbaxa waan soo khulaasan xadiid ugu dheera fa asbaxa wallaahi bu rabiica baa hadlahay fa asbaxa wallaahi baan ku dhaartee waxaanu ahaanay buu idhi cindanaa agtaanada waxaa waagi u baryey khubsun iyo walaxmun ninkayga faqiirkaa waagi markuu i baryey habeenkiinaan wanka ka shaqaynay reerkiina ay soo dubeen weliimadii maalinka lisu keenay fa asbaxa wallaahi indi cindanaa khubsun iyo walaxmun baa agtaanada yimid waa ku baryey hilib iyo rooti annagu hayn sidiibaa weliimadii wuxuu lagu sameeyey weliimadii baa sidii lagu sameye rabeeca sidiiba ku aqal galay saasuu ku guursaday kaasna waa mowqif kale wey oo rabiica soo maray oo ajiiba halkaas ku dhammaaday eh, xalaqadaasna mowqif kaleoo saddexaad oo cajiib ayaa haddana rabiica soo maray mowqifka kale saddexaad isla xadiidkaas mulakhaskiisa eh, uu maaragtay abu yacla almusli warinaya axmed maxamed labaduba ayaa wuxuu yidhi markii halkaa ay hawshu gaadhay oon reer yeeshay oo asxaabu sufa ka baxay oon guri lai dhisay oo nin reer laan noqday yaa wuxuu i rasuulka maalinka dambe i yeedhay kaalay buu iibu dhul meeshan ku yaalla yo aniga abubakar noo kala gooyey buu wuxuu yidhi adigana intaasaad leedahay abubakarra intaasuu leehay buui haa yaa rabiic adduunyaa timid baan idhi buui rabiicow bahashi baa wuxuu yidhi albaabaheeda furmeen beer baa naloo kala gooyey aniga abubakar fa acطaanii xadiiqatan ardan wa acطaa abaabakrin ardan buui abubakar qayb buu siiyey anna qayb buu isiiyey buui meeshii baan aniga abubakar dhulkii kala goosannay buui oo wixii baan kala cabirannay waan abuuranay bu beerti baan abuuranay beertiba beerti waa beer timira beerti baa baxday markay baxday oo midhihii iyo wixii o dhan beerta saa usoo daysay yaan maalinka dambe wuxuu abubakarre beertiisii buu yimid anna beertaydi baan imid beertii wixii markaan sugu nimid meeshii soodintahayd laan xaggaas u dhacday yaan aniga abubakar isku qabsannay bu aniga abubakar dhab qaybtayday ku jirtaa wallaahi baa idhi fii ardi we laantan ardadaydii ku jirtaa fii cidqin buu markaan beertii dhulka abuuray fakhtalafnaa fii cadqin laan baan isku khilaafnay faqultu waxaa idhi hiya fii ardii weyaan abubakarow abubakarna wuxuu yidhi buu idhi hiya fii ardi wallaahi fatanaazacna halkii baan dood ani abubakar buui rabiica markaasu halkaas markuu marhaya waxaan idhi buu idhi aan idhi buu idhi haa yaa rabiica waqad jaa'at idunyaa adduunye maanta waxay soo socotaba meel cidlaa ka fadhiday abubakar inay goradu kuu gelisay miyay keentay oo adiga abubakar madaxaas la gashaan oo maarata abubakar saaxibu rasuulilaahi inay maanta adduunye kugu dirto heerkaasay gaadhawi ninkaadi faqiirka asxaabu sifa iska fadhiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala farajka u furay baasha adduunyada abubakar ina madaxa kuu geliso oo halkii isku qabsataan yaa idhi waqad jaat idunyaa ya rabiicow adduunyadii waa timid baa idhi imtixaam lagu imtixaamaya wey maanta adiga abubakar yaa idin kala bixin nebi maxamed baad u hadda nebi maxamed abubakar iyo adiga ma laba qof hata isbarbar dhigi kara ma aha idhi maanta cuquba kugu dhacday amaada halaagsantay abubakar bay adduunya fooda kuu gelisa meeshii baa wuxuu qac iyo qac madaxaas la gallay isla hadalka isla dhaafnayo kelima aan karahsaday buu igu yidhi abubakar kelima show yuu maarata uu ka xumaaday yuu iyidhi buu anigana waan aamusay waxba maana dhihin umaana jawaabin buu umaana marka laakiin kelimada markuu igu yidhi waan ka xumaaday buu marka rasuulka marka abubakar maaragtay umaana jawaabin buu abubakar markiiba wuu gartay wuxuu yidhi rabiicow walaalow intii in la eg kelimadii aan ku idhi u dhiganta idhe laa baan idhi laa wa alfu kala ku dhihi maayaa idhi markaasuu yidhi rasuulkaan kugu dacweyn haddaba haddaad idhihi weydi rasuulkaan kugu dacweyn buu yidhi waa tu kalaa idhi haddana ma rasuulka ilahi baa laguu dacweynba ninkii gabadha kuu guuriye oo guriga kuu dhisay oo beerti ku siimiyaa la dhihi beerti baa abubakar ku qabsaday waraanada ilahi inteen aada wixii aan hawsha isku hayno haddii kale wuxuu yidhi ama rasuulkaan kugu dacweyn ama haddii kale kelimadaan ku idhi intii in la egidheh si qisaasay u noqoto oo nu kale maaragtay aan iskula ekaan anna waxaa yidhi la ku dhihi maayo marnaba markaasuu rasuulka aaday waa dhaqaaqay bu abubakar rasuulkaan kugu soo dacweyn markaasaan ka daba orday buui orodka daba ordaaya reer banu aslan baaba igu soo kacay buui wuxuu yidhi ayageena fitan bay la ga ma asagii kaa gardaraa ee beerti xagga maarata aad lahayd kaaga qabsaday oo haddana aflagaadadaa ku yidhi mi haddana rasuul kugu soo dacwaynayo inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun warse alla ku yidhinayahu war rabiico maxaa kugu dhacay halkaas haddana hawl kale ila soo galeenba markaasaan idhi buuri dhegaysta war ilaahay ma taqaanaan baa idhi xadiidka wuxuu leeyahay waxaan ku idhi buuri atadruuna man haada ninkan aad leedihiin rasuul buu kugu dacweynaya waxwaan buu kugu sameey aad leedihiin ma taqaanaan baa idhi ninkan ma garanaysaan baa idhi reer aslamo aad waad iska hadlaysaan ninkan ma taqaanaan haadaa asadiiqu weeyaan baa yuu yidhi haada sadiiqu wey wa haadaa aaniya nayni wey wa haadaa waduu shaybati lmuslimiin weeyaan baa idhi miyaa taqaanaa bu ninka maxaad ka taqaanaa sadiiq weeyaan ma aragtay aaniya nayni wey id humaa fi lgaar soo mayn yaquul ma aragtay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan halkaasuu ishaarahaya rasuulka ninka maraaxiisha la soo maray weeyaan waduu shaybati lmuslimiin muslimiinta odayaashoodii waa yeeladoodii weeyaan yaan idhi buuri ree marka qabyaaladii waxaas ma hayso markaasa waxaan ku idhi buu irjicu war ilaahay haddaad taqaanaan idiga noqda oo haddaad soo socotaan abubakar weeye hor socdaaye dib hadduu soo fiiriyo idinku idin arki markaasaa wuxuu u malay fayadunnu annakum inamaa ji'tum litucuunanii calayh inaad ii kaalmaynaysaan oo qabyaalada u socotaan yuu u malayn markuu saa u malayana rasuulku u sheegi rasuulkaa xanaaqi rasuulka hadduu xanaaqana ilaahay baa cadhoon mar hadduu ilahay cadhoonana waan halaagsami fayahlika rabiica rabiica markaa dig dambe aan loo arago dhulka lala goyn ee iga noqdo ilahay haddaad taqaanaan yaanuuse abubakar dib idiin soo fiirinina ka noqdaa idhiw meesha hadduu idan arkana wuxuu malaynhayaa inaad ii kaalmaynaysaan ood qabiilnimo igu taageeraysaan haddu saa uu armaleeyana wuu xanaaqi hadduu xanaaqana rasuulka ilahay baa cadhoon waad ogtiin abubakr rasuulka ilahay mansiladu ku leh rasuulka ilaahay hadduu cadhoodana fayaqdib allahu subxana ilahay baa cadhoonay eh. hadduu allah cadhoodana fayahlika rabiica halaagsamao baabi'i warnimayo iga noqdo meeshii bay ka noqdeen marka hadday saabaa tahay waan ku daynaalini orada maalin kastaba halow gardarayso beerahaada inta layska gogoosto oo kalba dhinaca loo jeeda haddana waxaas maanta o daldal baa lagu yidhi orado iska tag orad waan kaa noqonay orad ba anta waa sha'nuka lagu yidhi war anigii isu keedaayaa idhi wiil hadduu doono idaaya idinku haysii halaagina waa tegey waa laisdabagalay abubakar rasuulkii wuu u tegey calayhi salaatu wasalaam markaasuu u warramay marka oo yidhi rasuul allow ninkaa rabiicala yad meel beer baan isku qabsannay geed baan isku qabsannay kadibna waan xanaaqoo kelimaan ku idhi aan aniguna jeclaysanna isna marka uu ka xumaaday isla markii waxaan ku ihi walaalo inta in la egedha waa iga diiday de saasaa jirta markaasu rasuulku wuxuu ku yidhi yaa rabiica maa laka weli sadiiq adiga abubakr si maxaa idin dhex maray markii baan u sheega wuxuu yidhi anoo weliba gariinaya saa u jaglaynay talow maxaa lagu dhihi doonaa aan leh ayaa wuxuu idhi bal u fiirsa ikhwatii filaahi saxaabatu rasuulilahi si kastoo isugu xanaaqaan mansilada ay kala leeyihiin way isu bal u fiirsa rabiica asagoo isku tumaye inuu baashan lahaa haddana weliba asaga hadal adag la yidhi haddana maca daalika wuxuu ka baqahayaa abuubakar baseed oo la hadashay inuuba cadho ilaahay ku soo dhacdu ka baqi inagana muuf baan haddoo dhan ku wada daraf intaad kaga bilowdiba mid yar iyo mid weyn iyo mid dhintay mid nool waxbaba ka tegi maysi carabkaad wada marinba ama kelima haduu an kelimada ugu jawaabi waa khatar wey bal u fiirsada mawaaqiftan kale leena innaga maanta meel la fadhiya haddii diin wax lagaga sheego oo qofku ka xumaado y war diinta islaamka niga waxa u dhimin oo halkii wax lagu yeela war wuu gardaran yahy diinta maasagaa dadka ka xiga dadka o dhan wada muslimiin weeyaan wuu gardaran yahay laakiin reer garas haddii wax laga sheego yaa fadhiyey baa la dhihi meesha hebel baa fadhiyey kamuu hadlin miyaa anshooriska ka saara kamidba maha reerkiiba maanta oo maaratay laga hadlayo ka hadli waayo rabiicana reerkoodiibu haysoo dhawaanina nimay markiibuu rabiica u sheegay oo yihi rasuul allah uu yidhi abubakar siduu kuu sheegay weeyaan anigana waan ka diiday wuxuu damcay intuu yidhi in laag inaan anigana waan ka diiday rasuulka all waaka markaa calayhi الsalaau wasalaam saaxib اkhuluq baasnaha wainaka lacalaa khuluqin cadiim bu alla subxana watacala markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi midkoodna ma canaanine yaa rabiica laa taqul lahu kama qaal sida uu ku yidhi hadhihin marnaba haka yeelin waad qumantay adu laa taqul lahu kamaa qaala lak siduu ku yidhi hadhihin walaakin qul waxaad tidhaahdaa afar allaahu laka yaa abubakr dhah buui abubakarow allaha kuu dembi dhaafo dhah buui sidaa dheh marnaba hadalkiisa haka yeelin oo wixii uu ku yidhi inta in laegii dhah haka yeelin ee waxaad tidhaahdaa afar allaahu laka yaa abaabakr abubakarow allaha kuu dembi dhaafo sidaa dheh abubakar markaasuu oohinis la tuuray marka dan waaa laga diiday kisaas buu rabay inuu inta in laag la yidhaahdo saamay naftiisa ku degi lahayd waa laga diiday saa markaasoo maarata rabic binu kacab ya wuxuu ku yidhi afar allahu laka ya abubakr abubakr waa iska noqdeen isagoo ooyahaya oo ilintu ka qulqulaysa oo hadalkiisiina la diiday wuu arkayna hadde rabiica inuu ka hayo marnaba inuu afkiisa hadal xun ka soo baxo uu ka diiday ayuu maarata abubakr noqday weliba duca loogu daray afar allahu laka ya abubakr allah kuu dembi dhaaf abubakro asagoo dumuucda ilanti ka qulqulaysa yuu halkii ka noqday rabiicatu binu kacab mowqifka cajiibka u sameeyey rabiica binu kacab radi allahu tacaala canhu rasuulkii u khidmaynhayey shaqadiisiibuu sidii u waday ilaa rasuulkii uu ka geeriyooday rasuulkii baa dhintay markuu rasuulku geeriyooday oo la xabaalay rabiica magaalada madiina waa ka guuray magaaladii madiina waa ka guuray meeshaa rasuulku u khaadimi jiray hadduuba rasuulka ilaahay u geeriyooday magaaladii dhowr iyo meelihii bay u adag tahay wy waa guuray wuxuu degay meel dhowr kilomitir magaalada madiine u jirta oo reerkooda ay deganaayeen halkaasuu degey meeshaasaan wuxuu idhi ku cibaadaysanayaa oon geeridii rabbi subxaana wa tacaala aan ku sugayaa meeshii buu iska joogay reer aslan buu dhex degey oo magaalada madiina dusheeda ilaa geeridii allah ay oga timaado sanadkii lixdan iyo saddexaad ee magaalada madiina yaziid binu macaawiya uu ku soo duulay waaqacatulxarra la yidhaahdo ee dadka badan laga laayay reer madiina ayay yaziid binu macaawiya isku dhaceen sanadkaasoo sanadkii lixdan iyo ayuu rubiicat bnu kacab alslami radi allahu tacala canhu abu firaas almadani yuu geeriyooday sanadkaasuu geeriyooday radia allahu tacala canhu ikhwati filaahi waa aad aad bay u qiimo badan tahay rabiica taariikhdiisa keligiina mehe rag fara badan waxaanu ka faa'idaysanaynaa taariikhda ama siiradiisaas awala alhim alcaali qofka muslimka himadiisu inay sarayso rabiica su-aashii la weydiiyey waa kii intuu dib u soo fikiray yuu yidhi asaluka muraafaqataka fi ljanna adduunya inay naf lahayn baan ogaaday waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya deganaanshada iyo cadam alcajala inuusan qofku degdegin rasuulka markuu su-aasha usoo darxiyey rasuul allah ii yarkaadib amhilni yaa rasuulah iyarsuguu jaanisise inuusan qofku degdegin waxaa kaloo laga faa'iidaysan rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu xaaladahooda oo la socday qofka ummadda mas ka ana inuu axwaash dadka racyadiisa wax ka ogaado ka faqiirka iyo ka hantida haysta iyo ka tabarta yar inuu kala ogaado waa shay muhiima ah. wey waxaa kaloo laga faa'iidaysa almukaafa'a alxasana qofka wanaag kuu sameeyey in adiguna wanaag ugu abaalgud ninkan markuu tadxiyo samey rabiica oo leyla wa nahaara uu rasuulka u khidmeeye rasuulkana wuxuu ugu abaalguday inuu markaa uu ilaahayna dembidhaaf u weydiiyo iyo naarta uu ka xoreey guurna wuu guuriye intaasoo dhan waxaa ka sii cadiimsan qoyskii la yidhi orodoo u tago waxaad ku tidhahdaa rasuulka alla gabadhiinna ii guuri hadal mayna soo celin oo macnaheedu muxuu yahay mar hadduu nebi maxamed uu yahay waxa arrintan keenay wamaa yantiqu an ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaw marka nebi maxamed hadduu yahay waxaan arrintan soo diray ninkan dalabkaa celis male ka hadalla male qoyska iyagoona hataa isweydiinin yay dhaheen marxaban birasuulillaahi marxaban birasuulihi bay dhaheen waxaa halkaa laga qaadan bay dhaheen xadii rasuul haddii laguu sheego hadal kuma furo haddii lagu yihahdo war masaladan xadii baa ku soo arooray rasuulka calayh salatu wasalam anuu shaafici baan ahay shaafici goormuu dhintay laba boqol iyo afartii buu dhintay shaafici ma macsuum bu ahaa may nabi miyuu ahaa may khada ma ka dhici kare haa haddee rasuul alle xadiidkiisi baan kuu sheegi markaa taa anu madhabhebel baan waa musiibo wey musiibo wey rabiica reerkuu u tegey hadal mayna keenin ma nebi maxamed baa ku soo diray ha marxaban birasuulilah bay dheh innagana intaasoo axaadii intayna lagu dul akriyo bay haddana meel kaaga dheganaan meel un ay kaaga qufulanta war waxaan xaaraam weeye xadiidkaasaa ku soo arooray bal kale may wadaad kala wadaad kalaan weydiiyeyo xoogaa waxbaa jiru yidhi aan wadaad kalaan weydiiye masaladu khilaafiye weeyaan culimmada way isku haystaan kuwana way banneeyeen kuwana way anu kuwaa banneeyaan raacaya war waxaas ma jirtee nebi maxamed xadiidkiisa baa ku soo arooraa li hadalkuma furaniyo hadalba ma furaba ilaa inaad ajibti mooyaane inaad samca samicna waaacna inaad tihi hadalkale kuma fur bal u fiirsada wax la bixiya bini ugu qiimo badan gabadhay dhaleen risaalada loo keena dartood ku bixiyeen waxaa kaloo laga qaadanaya xishoodka iyo ixtiraamka ay saxaabatu rasuulilaahi ay rasuulku u hayeen hataa meher mayna weydiin niga gabadha waan kuu meherinaynaye meher maxaad ooga dhigi lama dheh lama weydiinin marba hadduu rasuulku soo idmay hadda ayagii la jirtaa wey hataa meher waxaa nasiil lama dhih walu fiirsada markuu asaga soo noqdo kadib baa loo soo ururiyo hadi intaa uge inaba wax mayna weydin mualabaad iyo midna mayna dhin wax ay dheheen ma jirto waxaa halkaa laga qaadanhayaa oo kale faa'iida cadiim waxaa la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa kafaa'adu waxaa weeyaan waa fi diin wey laysa fi nasab aslan ma leh yani isku famil ma nihiini waan kala darajo sarraynaayo midna dahab buu ka samaysan yahay midna dhoob buu ka samaysan yahay waxba kama jira waxaas addiin weeyaan ninka rabiica faqiir buu ahaa asxaabu sufaan waxba haysanin reer gabadhoo dali orodaha ii guuriyeen xoole maxaad haysataa iyo maxaad niyo maskiin baa tahay midna lama dhih idan kafaa'adu nasab iyo shaqo iyo waxaa shaqo kuma leh waa diin wey idan waxaa xoojinaya xadiidka xadiidkii kale oo duruqdiisa markii la sugaya xasanka ah oo sheekh albaanina xasan uu ka dhigay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu ilaa tafcalu takun fitnatu wafasaadu fi lardi aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam idaa jaaakum man taradowna diina wakhuluqa labadaasaa shardi hadduu idiin yimaado qof akhlaaq iyo diin aad ka raadli tihiin oo wax kabadh idinka soo doono u guuriyaale labadaan baa laga fiirin diin iyo khuluq baa laga fiirin waa mutalaazimaan diin aan akhlaaq wadaninna faa'iide ma leh akhlaaq aan diin lahaynna faa'iide ma leh idan idaa jaa'akum man tardowna diinahu wa khuluqahu akhlaaqdiisa iyo diintiisa qofkaad ka raadli noqotaan oo idiin yimaada oo gabadh idinka soo doona siiya wey ha ku radayna wa kale ree hebel iyo hebelka iyo waxaa dhihina labadaa un ka fiiriya mafhuum mukhaalafa xadiidka waxaa laga faa'idaysan ba li idaa jaa'akum man laa tarlawna diinahu wakhuluqa falaa tusawijuh wey qof akhlaaqdiisi iyo diintiina diintiisa idin raalli kayn hadduu ka soo doon siinina wey u diida wey oo diiniyan baana kugu kalsoonayn akhlaaqiyan baana kugu kalsoonayn weligiiba reex oday halka u istaagaan waa mafhuum mukhaalafa laga faa'idaysanaya bal salafkeennu saasay u dabai jireen saasay u dabai jireeno saciid bin musayib taabiciga jaliilka sagaahan iyo saddex mise sagaahan iyo afarta hijri markuu ayuu dhintay afdalu taabiciin baha marka waysulqarani laga soo reebo taabiciinta ninka ugu fadli badan baha gabadhiisa waxaa ka soo doonay maarata cabdimalik bin marwan wiilkuu dhale weliid la dhihi jiray ee khilaafadu u dardaarmay yuu shaam ka soo diray odayaal garacas ahoo duqay ayuu wuxuu i ordayoo madiine aada saciid bin huseyn ninkaas taabiciga ee jaliilka ee caalimka ee akhlaaqda iyo wax fara badan iyo wanaag badan lagu sheegay abu hurayru arday u ahaan jiray abu hurayraana gabadhiisa u guuriyey idan gabadh wuxuu lahaa aad iyo aad caalimadu ah, oo uu tarbeeyey oo aad u akhlaaq badan oo aad u qiimo badan maarata cabdimalik bin marwaan oo dimashik caasimadii umawiyiinta ahayd wiilkiisa uu dhalay khilaafada uu dardaarmay u yidhi haddaan anu dhinto weliid ha qabto weliid hadduu dhintana ha qabto u yidhi markaas sulaymaan ha qabto sulaymaan hadduu dhintana yaziid ha qabto yaiid hadduu dhintana hashaam ha qab uusaa khilaafada u dardaarmay wiilkii khaliifadiisa lahaayoo weylashiisa u weynaa weliid bin cabdilmelig yuu yidhi ninkaas ciid bin musaybidaa gabadh qiimo badan liigu sheegay oo saaxibatulkhuluq iyo saaxibudiinna odayaal buu intuu u soo dhiibay lacag iyo dhaqaale yuu yidhi ordaya oo u taga madiine taga iga doona gabadhi say u soo socon madiinihii intay su jireen dimashq masaafo dheer wey bil ku dhowaad baa la soo soconaya magaaladii madiine yimaade way u yimaadeen marka waxay dhaheen khayr baan kuu wadnaa saciid bin musaybo muxuu yahay amiirulmuminiin weliid bin cabdilmelig baa gabadhaadii soo doonay oon annagu wakiil ka nahay wiilkiisa weliid buu u wadaa marka cabdilmal bin marmaan wiilkiisa weliid yuu gabadhaadii u doonayaa waxaa loo sheegay inay gabadhaadu caalimo tahay inay aad u akhlaaq badan tahay ayaa loo sheegay iyarsiguu yidhi kadib buu yimid wuxuu yidhi sida wiilkiisa uu oola jecla oo xaq ugu lahaa inuu gabadha ugu fiican u raadiyo fakadalika hiya laha alxaq calaya an abxaa inaan u raadiyo ayadna nin qiimi badanoo ayada diin iyo akhlaaq la siman inaan u raadiyo saa darteed idima siinhayo weligiibaa amiirulmuminiin hadhalu ma siinhayo gabadhaydana diiniyan iyo akhlaaqiyan ma wada sinu wuu u diiday abadan buuri innaga maanta madaxweyne muslima wiilkiisa hadduu gabarh kaa soo doono ka warrama ma hadal maaba jiraba hadal maba jiraba iska daa madaxweyne ee mid iska yar meelo soko iska joogaaba hadduu wiilkiisa gabadh kaa soo doono bal oh, ah, waree hebela faqrigii way ka baxayaan hadday ka baxayaano meel moolay galeen or moolkay galeen muxuu yahay laa ilaaha ila allah sicdun wuu ka diiday si kasta intay dhaheen halkii bay maarata bikhufaay xuneen ka noqdeen wafdigii madiina dib oga noqdeen ilaa ay tagaan shaam ay tagaan dimashq markiiba ibnu wadaaca nin ardadiisa ka ah oo weliba zawjadii ay ka dhimatay oo ardadiisa awlkaale bartiiba ugu meheriyey ibn abi wadaaca iyuu bartiiba ugu meheriyey markuu u meheriyey miskiin bu asnaa waxma haysanin maalinkaana waan soomanaa buui markii gabadhii lagu meheriyey yaa waagi igu barye war hadda gabadhii laguu meheriye gabadh oonan kuwa fikirin oo koldhowna awjadi baa iga dhimatay war hadda xaggeen arnada ilaahay waana sheekhaygii weeyaan waxay gabadhi igu meheriyey isla markiiba maalinkiiba sho darsiga markuu muxukaalin buu yidhi lakab mu igu sii meher baan tegay wuxuu yidhi waxaan raadsaday timir iyo xoogaa aan ku afuro yaan raadsaday imri wii baan samaystay gurigii baan tegey gurigii anoo dhex fadhiya oo intaan afuray gurigi iska dhex fadhigo wuxuu i oo le talo intee wax ka doontaa gabadhi laguu meheri meher mahayse inteed wax ka raadisa weliima fikirahaya yaa gurigii lagu soo garaacay salaaddii maqriba kala tukada kadib gurigi baa qabqab laga susa markaasa intaan soo istaagaan idhi man waayo waxa guriga garaaca markaasuu yidhi saciid saciidduu yidhi wax allaale wixii magaalada madiina saasuu qisada warinaya magaalada madiina wax saciid la dhihi jiroo dhan baa maskaxdeeda ku dhacay ilaa saciid bin musaib mooyaan maba soo dhiganinba saciid bin musaib baa kuu imaan intuu gabadh kuu meheriyey uu caawa gabadhii kuu keenay ma soo dhiganinba wixii saciid la dhihi jiray oo kale dhan saciid hebel muxuu kaa soo doonay saciid hebel muxuu kaa soo doonay saciid hebel marka dambaan albaabkaa fagt saciidkeega saciid bin musaib fagtaa ka siiyaba wuxuu yidhi waata gabadhii baan ku wadaaya inuu gabal kuu dhaco iyadoo kuu mehersan baan diiday oo caawa ila barida iga qabsuu waata war fiirso weliima samaysa iyo waxba samayse halihii timirtaan ku afuray baa gurigi dhex yaal xishoodda hata timirta in la arkaan ka cabsan bu iyo intaan ku aan ku afuray yaridiis gabadhi baa wuxuu ihi liikan halkiiba iga noqday bu gabadhi baa guriga lii soo geliy gurigii markii la soo geliyey anigi wuxuu yidhi farax marniya farxaa ma badbooda maxaan sameeyaa waa ninkii ili oo kale ad garanaysa xadiis saxiixa ah, allahuma an allahuma allahuma maan ana allahuma anta cabdii wa ana maarata rabbuka saasoo kale intuu ninkii farxay wuxuu yidhi allow adiguna addoonkaygii baa tay ana ilaahaadi baan rabbigaa baan ahay buu yidhi ninkii intii baadidii ka dhuntay markuu uu helay isagoo farax darti markii baan wuxuu yidhi yaan booday oo wuxuu yidhi halkaan istaagay waxaan ka cabsada cid og male waxba male in la yidha war ninka hadda guriga keligii laba deganaaye maxay tahay gabadha guriga ka soo baxaysa markaasaan dhawaaq ku dhufta o gabadh baa liii guuriyey oo reerow iyo darisab ogaada marka hooyadii baa iyadna timid hooyadii baa waxay ku tiri gabadhaad uma dhowaanaysa way ka sii qaaday saddex maalmoodii la maqnay usoo cilaantay oo soo hagaajisay oo wxodha usoo habaysay gurigii laga hagaajiyeyo aduguna orda xertaada iska raacbaa lagu oo maaratay meelahaas habeenna naga maqnow adu saddex maalmood buu maqnaa gabadhii la soo hagaajiyey marka kadib baa loo keenay waxaan ka wada sidaasay tarbiyadaasay saxaabatu rasuulilahi iyo salafkii usoo dhaqmay idan waxaan ka faaidaysana darsiga mar haddii taariikhda saxaabigaas rasuulkii baa yidhi haddii mar lagu yidha hadal male hadal male waxaan ka faa'idaysanaynaa oo kale khuduurada adduunyada ay ninkii rabiicaha khaadimkaa ee rasuulka u khidmaynayo ee fakriga heerkaasa ee arlada la siiyey beertii hal geed yar oo xaggaa u dhacay iyo asagii abubakar madax isla gale adduunyada halkaasi ku tuurtay halkaasi durba la gashay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inuu qofka muslimka had iyo jeer idraag u yeesho oo kolba marxaladu mar ayuu ogaado isla markiiba simaart wuu ogaaday ninka la dhiisa rabic bnu kacb markaasaa idhi jaati dunya yaa rabiic adduunya timid baa idhi adduunye oo weerar durba waxay kaa tuurtay meeshii madaxa kuu gelayso fiir waxa kaloo laga qaadanaya waxa la yidhaahdo hiilada baailka lama ogolo hiilada xaqdarada lama ogolo rabiica reerkoodiiba intuu yimaadeenba waaa lagu yidhi ma abubakar atuu af ku aflagaadeeye waa dan rasuulku ugu dacweynaya walu fiirsada khatar bay rabeen inay kusii ridaan wa raalli ahaadu ku yidhi raalli ahaada waxaa kaloo laga qaadan si kastood u xanaaqdi inaad cadaaladda ka tegin si kastood u xanaaqdi cadaaladda inaad ka tegin adaala maxaa rabiica waa la aflagaadeye hadal aan ka xumaadaan haddana macadaalka abubakar fadligii wuu qirhaya ma taqaanaan baa idhi bu ninka atadruuna haada waxaan ku idhi bu ninkan ma taqaanaan haada sadiiq weye wa haada aaniya anayni weye waduu shaybati lmuslimiin weeyaan baan ku idhi bu yuu yidhi ee iga fogaado iga noqda nimanya waxaa kaloo laga qaadan qofka aflagaadada uu ku yidhahdo kelimada xun ha u jawaabina bilatii hiya axsan baa lagaa rabaa idfac bilatii hiya axsan rasuulka markuu loo sheegay ha ka yeelin bu ee waxaad ku tidhahdaa kafara allaahu laka ya abubakar saa ku dheh idan ilaahay ha kuu dembi dhaafadhe markuu aflagaada kuu dhege ilaahay kaa saam ilaahay ha kuu dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqdaada ha wanaajiyo inaad tiraadi ba la raba laakiin awa dabeecadda inaga dulqaadka intaa in laga aho away waaba dhiiggaa ku kariba boqolba dhigrigu markiiba istaagi waxaa la rabaa inaad isqabati waxaa laga qaadanayaa nafteenna inaan tarbiyan karo waxaan laleeyahay anugu soo ma ogidin fir baan u leena aabbahay baa saa ahaan jiray oo awey galool baa saa aha oo olol baa saa ahaan jiray oo belel baa saa ahaan jiray oo weligeenaba haddaan xanaaqin waa nala yaqaana waxaan haynaba dadka kama qaban war waxaas waxba kama jir oo waxaad ka dhaadhicisa wey khaalid bin weliid yaa ka qallafsanaa cumar yaa ka qallafsanaa markay islaameenna say noqdeen cumar asagoo ninkii hiya bnu khitaab buu ku yidhi maa tucdina aljazal maarata walaa taxkuma fiina alcadl buu ku yidhi markuu intuu istaagay damco inuu qabto wiilkii qura maarata wuu ku dhihi jiray saxaabigii jaliilka yaa amiira almuminiin ina allaha maarata قال في كتاب العزيز خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا لمن الجاهلين وكان وقافا عند كتاب برتك مصر دقاقا عمر بن الخطاب هل كيبو استاج إننا كلمة يرؤوا لقيا عاونا أضقلقلن محوقة شيء هبل بريها هو إما قرأ بأرس مري هرانا توكل وصي حسن وهرانا ساسوي أنت يكبر ما ربطينا وروح على مرة تربية على ربا تربية لما يب أولي وحنا لا يتانس وي وحيابها خطرتك أنا وحكمدها waxyaabaha mucaamalaadka iyo ganacsiga iyo heblaaye markay dadka dhex marto waa waxaa weya waa waxyaaba qofka isiloobi xoogaa yaroo shilmainta ku hormaraan yaad hebela ah. waxaa laga yaabaaba inaabad aakhiradaada ku segto waxaa laydinka rabaa dadkiina mucaamalada ku jiro iyo dhammaantayba mucaamalada ku wada jiraa mucaamalat lxasad xasadka inaad iska ilaalin naftu xasad baa ku samaysan tahay laakiin maxaa tacdiilinhaya akhlaaqda iyo iimaanka iyo islaamka iyo ukhwada yaa kaa tacdiilinaya ina walaalka qofku risqiga ilaahay kuu qoray marnaba ku gaf dukaankan buu leeyahay adna ka madeeda inta ilaahay kuu qoray marnaba asug ma qaadanayo sidaa haddaan aaminno wallahi bardan wasalaamu quluubteen noqon lahay dukaankaadan furan iyo kan furan iska garab furan nin kasta intuu ilaahay u qoran buu heli afar iyo labaatan ka haddaad furti oo hataa markii salaadaha la soo tukanaya qof aad ooga sii tagto wadaadda tiraahdi aduu jamaaca inaad ku tukatid loma waajib kuumahe kaala sii joog dukaanka oo adug marka saama looma xidhinba iyo kii xidhahayo salaadan soo tukanaya inta ilaahay u qadaray mid kastaba intii muuqaada maxaaba xasadnima keeniba wallaahi haddaad aan saa uga cid cid xasadaa inay jirtaan maba jirtaba weligaaba orod intii laguu talagal ma dhaafin karta intii laguu talagal ma dhaafin maanta inuu waxba soo gelin hadii qoray weligaaba si kastoo orod shaadirka ugu khatarsan noqo meel kasta mar maba jirtaba min allaahi lagaamama qorin haddaan saa aaminsannahay wallaahi mucaamaladan waa hagaagi marka waxaan la ikhwati filaahi mucaamalada aan hagaajino oo maxabadeennu aan hagaajino oo aan isjeclaanno oo adduunyo yar oon macno lahayn iyo isku keendirno haddii laisku dhacanayena quwadii iyo diinnimadki dhaawicin inay adduunya tahay waxaan isku qabanna waa inaan ogsoonna oo ayna hoos u sii qodnayn oo diinteenna ayna taabanayn cirdigeenna ayna taabanayn oo quwadii jaacaylka aan isku qabnayn ay waxba yeelayn laakiin haddaaban berigu xisaabigu xumeeyo dib dambe u salaami maayo ma intaasaa islaamnimdkuna kaga teg imaam shaafici nin isku dhace male isku absadeen hadda addunya maahayn masale isku qabsadeen way iskhilaafeen meeshiibaa maarata hadalka isla dhaaf nina xaggaasu u dhaqaaqay nina xaggaasu udhaqay imam shaafici soo majeeray kiibuu soo qabtay yaa haada war ma kula quma ku kala tagnu ku yidhi masaladii aan isku qabnay inaan ku kala dhimanna miyaa kula quman buuri war ma jirta wuxuu yidhi niyow waan ku kala duwanaan karraa fahamka laakiin inaan ukhwadana eh, eh, isaga ku kala tagna muu yidhi sax marka ikhwati fi rabbi subxaanaه wa tacala waxaan weydiisanaynaa baasma xusn wasfaati اlculaa inuu alla subxaanaه wa tacala akhlaaq fiican nagu irsaaqo waxaan rajaynaya aduu ilahay jaanis kalena siiyo ragga uu rasuulku u guuriyey oo rabiicat bina kacab oo kale inaan daraasadooda wadno waxaa noo iman doona haduu ilaahay julaybiib ninka liyaal oo sidaasoo kale sna loogu guuriyey oo sina taariikh cajiiba ah lahaa oo rasuulku uu yidhi julaybiibun minii wa ana minhu buu ku yidhi julaybiib anigu iga mid yahay aniguna asagaan ka mid ahay julaybiibun minii wa ana minhu mawqica cajiib ayuu rasuulku saa ku yidhi toddoba gaal buu dila isagoo dhaawaca oo macarakadii ku dhaawacmay ayay gaalada damceen inay ka qaataan warankii ama seeftii todobuu iska rabdhiga soo dhaawac markuu toddoba dilay asna markaa nafti ka baxday markaasaa rasuulku sida loo goodaayey ba wuxuu yimi isagoo toddoba gaal dhexdooda mayd ah toddobadiina ku haraysa mayd yihiin ayaguna toddobadiiba isaga intuu dhaawac ahaa dilay markaasuu rasuulku intuu saa u qabtay yaa wuxuu yidhi julaybiibun minii wa ana minhu buu yidhi julaybiib anigu iga mid yahay aniguna asagaan ka mid ahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam taariikh cajiib ayuu saxaabigaa jaliilka lahaa gabadhuu u guuriyey iyo reerkuu oga guuriyey iyo siday ahaayeen taarikhdu insha allahu tacaala jaanis kale haddaan hel haduu ilah yidhahdo waan maarata insha allah mar aan soo qaadan doono haduu ilah bishardi laakiin haddii la dhihin waanu daallay oo waanu lagu badiyey insha allahu tacaala hada wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barkatu jazakum allah khayr يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا